leeyahay ka horena tasawur baa la yidhaha ka dambena waxaa la yidhahdaa baynu nidhi tasdiiq waxaynu markaa sheegnay haddana labada mid waliba inuu leeyahay qayb awaliya iyo qayb nadariya yacni wax qofku uu la kobco unuu la koro isagioo garanaya iyo wax barasho uga baahan marka dhul inaad dhulku wuxuu yahay garato waxaa de ilahay subaa makhluuqa weyn ee inaga hooseeya inu ku dul socono inuu yahay inaad garato waa tasawurkii inuu inaga hooseeyo inaad garataana waxa weeye waa tasdiiqii labadubana waa laba iska yaqiiniya yaqiiniyaho qofku markuu caqliyaystaba uu garanayo waxaan lagu dul socday bani aadamka ku dul socdaan dhulku inuu yahay inuu kana hooseeyo oo de agga hoose markaa ka xigo ka hore oo markaa tasawurkii noqonaya ka dambe tasdiiqii noqonaya labaduba waa aweli oo uma baahno barasho waxna waa nadarioo dhulkaasi markaa inta uu culayskiisu leegyahay ama inta kilomitr wareegiisu yahay ilaa aakhirihi de waxa weeye tasdiiq buu noqonaya isagana waa tasdiiq laakiin wuxuu baahan yahay barasho waa nadari wey oo wax barasho kaaga baahan wuxuu sheeku inoo soo sheegay cilmigan mantiqi gebigiisuba inuu ku soo ururayo labada matluub tasawurka matluubka ee yani barashada ah iyo tasdiiqa maluubka ah ee isaga laftiisuna barashada ah ariiqaad u maraysa ayaa lagu baraya waxaanu inoo sheegay in tasawurka uu ka horeynayo tasdiiqa oo de shaygii marka isagii horta la suuraysto ayaa warki wararkiisa kalena loo baahanaya oo maalan haddii qofku kaaga warramo qofku ku hahdo ninkii maxamed baan halkan isku aragnayoo waxaasuu igu yidhi waxaasaan ku maxamedkiiba haddaanad garanaynin sheekadan kugu socon mayso marka hore horta waxaad u baahan tahay maxamedku waa ayabaad leeda maxamedku waa kii kolka maxamedkii uu ku fahansiiyo maxamedku waa ninkii caynkaa saas ah saas ahaa uu ku yidhaahdo eed suuraysato xataa qof aad garanaysa haddaan ahayn waa nin noocaasoo naga dhexeeyeen oo sidaa ahayd markuu ku yidhaahdo oo horta isagii uu kuu suureeyuu qaabeeyuu qaab u sameeyo markaa kadib baad warkan kale eh halkaasaanu ku kulannay oo saasaanu isniriyo waxaasuu igu yidho waxaasaan ugu jawaayo wararkan dambe markaasay markaa macno kuu samaynayaan oo aad fahmi karaysa lakin qofkiiba garanaynin dee kugu socon mayso <clears throat> sidaa daraaddeed tasawurkaa horeynaya tasawurkii haddaba baabkii ku tacalluqayay oo tacriifka qaabka loo sameeya si tasawur loo helo waa in tacriif la helo haddaan markaa tacriifkii la helin tasawurkii la heli maayo hadduu shaygu shay nadari oo barasho u baahan yahay hadduu wax iska aan markaa nadari ahayn oo aan barasho u baahnayn keliya caqliga bani aadamku isla markiiba isaguni uu haleelayo uu yahayna kaasi dee isagu xad uma baahanayo Ehm, shaygu markaa markuu nadari yahay haddii aan xad loo helin wareer badan baa ka iman kara musalaxaadkuna waa saas markaad mustalax samaynayso musalaxii waa inuu xad qeexan leeyahay oo wixii soo gelayay wixii ka baxayay la garanayo haddii aan la garanin taasi oo taasi aanay caddaanin mustalaxaasi mustalax markaa jaha wareer keena ayuu noqonaya iminka musalaxaadka la isticmaalo alirhaad argagixisu adduunku tacriif uma yaqaano hadda waxa wey tacriif laysla ogol yahayo waxaase argixiso la yidhaahdaa ama irhaabku waa sidaasi ma jiro ti markaa maxay keenaysaa dee nimankii markaa mustalaxan sameeyey inay maalinba meeshay doonaan ay ku xambaaraan oo ay fal laba faldambiyood oo isku mid ah ay midna waa argixisa yidhahdaan midna argixisa maaha mararka qaarkood waxaaba odhanaysa markaad aada u yar egeegto malaha markii faldambiyadkan qofka gale uu muslim yahayna waa argagixiso marka aanu ahaynna ma ah laakiin dama qeexayaano waxa weeyaan qoraal qeexitaan markaa laysla garanayo anagu argagixisa markaan leenahay saasaan ula jeedna ma jiro marka wixii jahawareer buu keenaya iyo inaan marka wixii wax cad noqon waxaa kaloo kamid a ah xagga wadaadada ereyga manhaj oo kale isaga laftiisu oo lagu odhanaya qofkii hebel markaa manhajkiiba khilaafa ama waxa weeyaan masale manhaji aan ku haystaa waxay weydiinaysaa qofkii markaa masaladu goormay manhaji noqonaysaa ama waxaan manhajiga lagu sheegaya muxuu yahay haddii aan la isla qeexin oo aynaan tacriif isla garan deetana qofkii hadhow toole aynu ku qiimayno masalada uu khilaafay masale manhajiya mise masale manhajiya ma aha dee jahawareer bay keenaysa lakiin haddaynu isla qeexno oo xad aynu shaygii u samayno oo tasawurkiisii sugmo markaasaa la qiimayn karaya qof kastaoo mukhaalafo la yimid mukhaalafadiisani ma tahay manhaji mise ma aha laakiin haddii aan daabit iyo xad jirin meeshii talaacub baa imanaya in markaa wixii qofba siduu doono isaga adeegsado oo maaarimtiisa iyo danihiisa gaarkaa ah uu ku fushado ila bani aadamku hawe iyo raqbe kama madhnaado culumtan iyo cilmiga waxa loo dabdinayaana waa si qofkii raqabaadkiisi iyo ahwaadiisi iyo cilmigii loo kala saaro oo cilmigii wa markaa waxa weeyaan sugan oo isagu sidiisoo raqbada qofkan ka madax banaanu u noqdo haddaba shaygii haddii aan xad loo helin oo tacriif iyo daabit qeexan khasab maaha dadka kale kuwaafaqan waxa tidhahdaa adigu musطalaxan anaa isticmaala waxaana u isticmaalaa macnaha noocaaso xadkaasuu ilaya sidaa iila socda waa arrin markaa laisku ogaan karayo oo markii adigu markaa waxaan aad isticmaasho inaad sidaa ugala jeedo laguu fahmayo ama ha lagugu waafaqo marka axkaamta kalead ka dhalisaa mayaan lagu waafaqin laakiin de waxa weeyaan waa wax qeexan oo qayaxan oo la yaqaanu noqonaya haddaba sheeku wuxuu ina baraya xadka qaabka loo sameeyo albaab اlawalu fi اlxad wayajibu taqdiimuhu in la hormariyo ayaa waajiba litacaluqihi bilmufradaati maxaa yeel mufradaadkiibu de isagoo ku tacaluqa iyo shayga suuraysigiisi markii la suuraysta axkaamtiisa kalena loo sii gudbi wa idraakuha mufradaadka in la ogaado ayaa mutaqadimun calaa idraaki murakabaat waxyaalihii murakabaadka ahaa in markaa la ogaado oo la barto dee barashada mufradkaa ka horeysa inaad horta maxamed barato taagnidana waxay ka dhigan tahay aad barato maxamed wuu taagan yahay markaasaad garan karta lakin adigoon maamed ba garann laheeg maamed kala sheegi ama taagnidani macno ay tahayba ama waay sheegaysaba aan garanaynin maamed wuu taagan yahay de garan maysi kamaa sabaa saan hore usoo sheegnay wayashtamilu calaa faslayni baabkan haddaba xadka ku tacalluqa wuxuu isaguna koobsanayaa laba fasal faslun fi ma huwa kalqawaaniini lahu fasalka koobaad waa xeerarka xadku u baahan yahay wafaslu fi tadriibaati calaa tilka alqawaaniin fasalka labaadna waa tababar iyo laylis laysu dirayo oo qawaaniintii markaa dhaqangelintooda laysugu markaa dirayo oo waynoo keeni doonaa sheeku alfasl awal fi qawaaniin wahiya sitatu lix qaanuun weeye ama lix xeer alqanuun awal alxaddu jawaabu can su'aali maa huwa horta xadku muxuu yahay tacriifku su-aashuu ka jawaabayaa layna baraya waa inaad ogaato haddii tacriifkaagu aanu su-aashaa ka jawaabin tacriif noqon maayo xadka waxaan lagu sheegaya ama tacriif ama qowl shaarixa la odhanaya wuxuu ka jawaabaa su-aasha ah muxuu yahay marka la waxaani muxuu yahay su-aashaa jawaabteeda ayaa xadka noqda ay ina alxadda inamaa yudkaru waxaa la sheegaa xadka jawaaban can su-aalin jawaab isagoo u ah su-aal biadaati istifhaami ma su-aashaas oo ku imanaysa adawaadka de istifaamta way badan yihiin ereyga ma oo maxay ah maxay ayay jawaab u noqotaa wاlmas-uulu bima axadu alaaثati umuur ereygan ma haddaba ee ah af carabiga saddex shayba waa loo marka uu yahay saddex su-aaloodba uu iman karaa oo mas-uulu shayga la raadinaya saddex mid ahaan buu noqon karaa alawalu tafsiir lafظi lafdiga un in la macneeyo maada waa loo isticmaalaa kamaa yaquulu siduu odhanaya man laa yadiri cuaara lafdigan alcuaar waa erey carabi laakiin dee ariib ah oo dadka badankoodu aanay aqoon ata dadka afcarabiga bartay laftoodu aanay aqoon macnihiisa marka alcuaar qof aan macnihiisa garanayn ayaa wuxu le war ereygani muxuu ka dhigan yahy marka isagu shay xaqiiqadiisa ma rabe ereygan unbuu macnaha loo isticmaalo doonaya malcuaaru fa yuqaalu lahu khamru cuaar haddaad aragto waa khamriga marka waxaa la baraya lafdigi lafdi kale oo la micno ah ida kaana yacrifu lafd akabri kaa laftiisa waaad alkhamru ku odhanaysa oo markuu lafdigan khamriga garanayo haddii aanu hadday khamri iyo cuqaar isugu mid tahay way noo iman doontaa insha allahu tacaalayo shuruuda sharxu lafdiga bimuraadifihi marka lafdi muraadifkiisa lagu sharaxayo waxa u shardiya kan aad ku sharaxaysaa inuu de ka caansan yahay oo isaga la yaqaano si uu markaa faaiid adi kal bilaa faaidu noqonayo marka qofkii alkhamru yaqaanay markuu alcuqaar ku weydiiye malcuqaaru uu ku yidhaahdo alkhamru baad ohan marka malcuqaaru ku yidhah ufiirso maabu isticmaalay marka de waxa weeyaan maadii waa loo isticmaala macnaha macnaha jawaabta laga bixiyaana xadka xaqiiqiga ama hasu sheeku inoo sheegi doono athani macnaha labaad ee loo isticmaalo maada istifhaamiyada ah lafdun erey muxararun hufan jaamicun maanicun oo waxaan xaqiiqadiisii oo dhan soo geliya afraaddiisii oo dhan koobsanaya wixii aan afraaddiisa ahaynna meesha ka saaraya oo yatamayazu bihi lmas-uulu canhu waxaan la raadinaya xaqiiqadiisu ay kaga soocmayso min hayrihi wixii kale kamaa yaqacu fi lculuumi kaiiran taasi markaa waata inta badan marka culuumta tacriifaadka lagu sheegayo noocaasay noqotaa maa tacriifu lfaacili marka lagu yidhaahdo faacilka tacriifkiisu waa maxay waxaa lagaa doonayaa erey ama weedh hufan oo faacilkii uu ku qeexmo banaanka uu ugu soo baxo kusoo shaacbaxo oo la kala garto maxaa faacila iyo maxaan faacil ahayn marka qofkani ereyga alfaacil macnihiisa kaama rabo laakiin xaqiiqadan faacilka loo bixiyey ee manaa faacilkani wuxuu kaga soocan yahay waxyaalihii kale iyuu kaa doonayaa xaqiiqadiisuu kaa rabaa inaad qeexdo maa tacriifu salaati oo kale marka lagu leeyahay salaada tacriifkeedii waa maxay waxaa lagaa doonaya wax markaa hufan oo qeexan oo qofkii aan salaada aqooni markaad ereygaa sheegto uu suuraysanaya salaaddu qaabkay tahay saasaa la doonaya aw yuqaalu waxaa kaloo la odhan karaa mal faacilu iyadoo xaqiiqadiisiida la doonaya marka ma tacriif haddii tacriif la keena dan la keeni waa isku mid waxaan markaa ka weecannay maa huwa <clears throat> oo laga yaaba in asalkana ku qornay maa huwa alfaacilu maa hiy salaatu oo de caan oo aad loo isticmaalo can suaali maa huwa maa huwadaasaa laga keenay markaa oo halkii maa huwa markii la yihi ayay qolyahan dambe markaa maa hiy salaatu maa huwa faacil lakin afcalabihaan waa khaladbaan maa huwa amru ama maa hiy amru ama maa huwa huwadani meel alla meel ay unoqonaysaba lama hayaan ilan damiirkani marjic buu u baahan yahay marka afcalabiga saxdii waxa weeye ma salaatu ma alxaaq malqaarica maa hiya alxaaqa maaha ama maa hiya alqaarica maaha waa laxni taasi marka kutubta waa in laga ilaashado marka mal faacilu waa xaqiiqadiisa i sheeg wey malsalaatu malinsaanu malardu dhulka balada xaqiiqadeeda tacriif ka bixi waa shay awali oo nadari nadariba ahayn laakiin haddana iyada lafteeda balada isku day inaad tacriif u samayso waxyaalaha awaliyaadka ah tacriifkoodu aad buu adagi waanu sheegi doonaa insha alla wاthaaliثu ka saddexaad su-aasha saddexaad maahiyaة الشhayءi wa xaqiiqaةu daatihi marka kaa hore lafdu muxararu jaamicu maanicu hadduu doono xaqiiqadiiba yaanu faydin aanu kashifin laakiin waa erey waxa weeyaan isagu hufan oo fardi kastoo uu ku dhawoobaa uu markaa magacii qaadanayo ma salaatu marka lagu yidhaaho qofkii marka waxa weeye markaad u sheegto wax kasta oo markaa hadhow toole uu arkay isagoo sidiiya waa inuu de salaad u noqdo hadduu u noqon waayo lafdigaagii lafdi hufan ma noqonayo oo jaamico maanica kaasi waa kaas laakiin waxaa laga yaabaa xaqiiqadii inaanu waxa weeya toos u taabanin hase ahaatee waa erey hufano wax alla wixii afraad uu shaygaa la doonayay tacriifkiisa uu lahaa way soo gelayaan wax allo wixii aan ahayna way ka baxayaan markaa waa nooc labaad nooca saddexaad wuu ka sii daqiiqsan yahay kaasoo maahiyatu shay maahiyadu iyado lafteedu waa erey la sameeyeyo maahuwadii unbaa laga sameeyey waa xaqiiqadii maahiyatu shay waa shayga xaqiiqadiisi marka maa huwa lagu yidha iyadoo la doonayo waxaad ku jawaabaysa wey wa xaqiiqatu daatihi daatadiisu waxa ay tahay insaanku wuxuu insaan ku noqday ee marka wixii laga helana waa insaan la odhanayo marka aan laga helina insaan ma aha la odhanayo maxaa waxaan insaan ka dhigay imanka aygii iyo bisadii sawirkaa kaldamayaan bisadda maxaa bisad ka dhigay caqligu wuu garanaya laakin waxaa laga yaabaa erey inaad ku cabirtaa inay adkaato ayga maxaa ay ka dhigay xaqiiqada aygu maxay tahay oo deetana caqliga isla markiiba uu kani waa kani ay maaha waxaa miqyaaskan uu sito caqligu ee uu isticmaalayo waxa weey weyaan xaqiiqada daatiga haddaba xaqiiqadaa ah, iyada lafteedana marka lagu weydiinayo o lagu leeyahay waxaan bal xaqiiqadiisa iga warana ereygan maabaa la isticmaalaa kaman yaquulu kama kamaa taquulu ama kaman yaquul sida qofkii odhanayo kale mal khamru eg khamriga wuu yaqaana in waxaan dee lacabaya lagu sakhraamayo uu yahay laakiin bal waxaan xaqiiqadiisu waxay tahay iyo abuurkiisu qaabku waxaan siduu yahay uu khamri ku noqday iyuu doonaya goormaa waa wey wii la ohanaya waa wax kamri caqligu w waa wax kamriga ohanaya huwa sharaab lmuskiru waa tan lagu ohanaya waa sharaab waa wa waa cabitaan wax sikhraamiya marka waxaad garanaysaa inuu cabitaan yahay waa daruuri si wixii khamriga u noqdo inuu wax sikhraamiyo marka labadaa laysla hela ayuu caqligii waxaan khamri u bixinaya ohanaya waxaan waa khamri markuu labadaa isla hela garaadki ayuu wuxuu odhanayaa waxani waa khamri oo uu ku xukumaya inuu khamri yahay marka daatadiis xaqiiqadiisii baa la sheegay fayakunu dalika wuxuu noqonaya arrinkani kaashifan can xaqiiqatihi shaygan xaqiiqadiisii iyo asalkiisu wuxuu yahay yani waxa weeye uu magacan ku kasbaday ayuu sheegay wayaqacu bihi tamayuzu can hayrihi tabcan wixii kalena wuu ka soocmi laakiin taasi waa iska tabace oo de markii shaygii xaqiiqadiisii lagu sawiro de ilan xaqaa'iqda ashyaadu isku mid maahe kolkii xaqiiqadiisii lagu sawiro de wixii kale way ka soocmayaan islamarkiiba baynamaa qoladii labaad tacriifki su-aashii labaad iyadoo maqsuudku wuxuu aha waxaan iyo waxa kale sideen u kala soocaa tan laakiin su-aashoodu waa waxaan xaqiiqadiisu waa sidee markaa waa laba su-aalood oo isku dhow laakiin sii kala daqiiqsan wa kullu haadihi alaaati saddexdan qaabba ama saddexdan su-aaloodba jawaabahooda tusamaa xaddan xad waa lagu magacaabaa ti lafdiga uun mufradkiisa lagu sheegayey iyo tan shayga uun wixii kale laga soocayay ee calaamada loo samaynayey ta labaad waa calaamadunbaa shaygii loo samaynaya oo wixii kale kaga soocmo kan saddexaad ee shayga xaqiiqadiisa sheegayana isagana xad waa la yidhaahda bilishtiraki lafdiyi oo mushtarak lafdiya baa ka dhexeey waa mushtarak lafdiyaho waa erey saddex macnoo kala duwan leh xadku lafdigan xad waa hal erey oo saddex macno oo kala duwan leh xagga isilaaxa marka la eego saasaa marka ishtirak lafti hadaad maqasho waa erey saddex macnayaaloo kala duwan iska leh kaasaa waxaa la odhanayaa waxa weeye waa lafdi markaa mushtaraka ah laba macnoley iminka ereyga shini oo kale shini soomaali laba macnoay leedahay xayawaankan dee duulaya shini waa la yidhaha qolyahan beeralayduna siirka ay markaa beerayaan isagana waxay idhahdaan shinni marka haddii aan la odhan midbaa kakale lagu betelayo malaha loo ekeysiinayo nooc ekeysiinad baa jirtay labada macno laba isku mid ahoo siman ay yihiin waxaynu odhanaynaa lafdigaasi waa mushtarak lafdiga waanu inoo iman doona insha allahu tacaala ishtiraaga iyo xaqiiqadiisu marka xadkii maadaama saddexda saddexdan kala duwanba mid walba xad la yidhaahdo ereyga xad laftiisu markaa ishtiraak lafdiga baa ku jira oo saddex macnuu leey wlawlaa waxaasa mudan buu leeyay hazaali an nakusa kula waaxidin bismi midba inaynu magac gaara u samayno falawal haddaba ka hore ee lafdiga un lafdi kale ku macnaynayay huwa alxaddu lafdiyu alxaddu lafdi baa la yidhahda alxaddu allafdiyu baa la yidhahda id saailu qofkan saailkiihi laa yalubu bihi ilaa sharxa lafdi laf ereygan in la macneeyo unbuu doonayaaye macnaha xaqiiqadiisa ma sii rabo shayga ereygan maxaa loo isticmaalaa unbuu doonaya wahuwa adcafu lxuduudi xagga xadnimada isagaa ugu daciifsanoo isagu shaygii xaqiiqadiisi iyo wii wii kale kaga soo celiyo waxba toona buu sheegine ereygan unbuu waxuu la macno yahay kuu sheegay wahaani ka labaad alxad rasmiyu ka labaadna aynu u bixino buu leeyahay oo ha noqdo xadka rasmiga ah rasmi waa sawir marka waa calaamadin wixii waxaad moodda in xadkii lagu jeexay lagu yidhi intaasuu ku jira waxa intaa ku jira oo qalin un lagu laakiin waaan waxaan ku jira wuxuu yahay xaqiiqadiisii lagaagama warramin calaamado unbaa lagu sheega calaamada noocaasiy wa nocaasiy wa nocaas aad ku aragto ayaa la yidhaahdaa magacan salaadii cibaado allahu akbarna ku bilaabanta assalaamu calaykumna ku dhammaata weeyaan marka qofkii aan salaada aqooni dee cibaadadaasi qaabkay tahay isla markiiba ma keeni karo isla markiiba ma keeni karo qaabkay tahay maskaxdiisu calaamaduu haystaa oo hadhow toole wuu eegayaayo qof kastoo u arko cibaadaysanaya wuu yar fiirsanaya markuu allahu akbar ku bilaabo horta tii hore waad haysaa buu leey markuu assalaamu calaykum kaga baxana muxuu odhanaya wallahi waa taa tii labaadna idan salaadii waan gartay markaa odhanaya lakiin adiga markaa marka calaamadaad u dhiibtay laakiin xaqiiqadii maskaxdiisa kuma sawirin marka waa xad rasmiya baa la odhanaya isagan id huwa malabu murtasimin waa min nin markaa raadinaya sawir ama calaamada raadin in calaamada loo dhigo ayru mutashawifin ilaa daraki xaqiiqati shay wuxuu waxaan ku gartuun buu doonayaaye laakiin shayga xaqiiqadiisa inuu haleelo mid markaa mutaalica tashawuf waa taطaluca mid markaa u hanqaltaagaya inuu shaygan dhugto xaqiiqadiisa iyo wuxuu yahay fii daatihi oo xataa isagoon arag maskaxdiisu ay sawirato ma aha wuuu doonaya waan wa ku garto markuu in waan wiii yaaya in kale wa ku garto inbuu doonaya waqad yusamaa rasman ayda alxad rasmiy waaba eray dheere waaba layska soo koobay magaciiso rasmun baaba la yidhahdaa marka arasmu waa maxay waa tacriifka waana intay u badan yihin siday noo iman doonta tacaariiftan aynu aragnaa waa say u badan yihiin waa in shaygii calaamado loo sameeyo lagu garto walow xaqiiqadiisa ayaan laga warrami whaaliu ka saddexaad alxad xaqiiqiyu xadkii xaqiiqiga ahaa id malabu aalibi qofkan isaga saa'ilka ee wax ku weydiinaya alabkiisiiy wuxuu raadinayaa minhu xadkan xaqiiqa uu ka raadinayaa daraku xaqiiqati shay shayga xaqiiqadiisii inuu markaa haleelo wayusama alxadda ka isaga alxad unbaa la ydhaha bilaa qeyd rasmina ha ku darin lafdina ha ku darin iska ilaaqo alxadudha sidii mafcuulkii mulaq ahaayo kale eembihii iyo lahu iyo fiihi iyo macahu toona wadan kana waxaad tidhahdaa alxaddu marka haddii alxaddu la ilaaqo waa kaa xaqiiqigaabuu washardu haddaba waxaa u shardiya kan an yashtamila calaa jamiici daatiyaati shay ifaadka daatiyaadka la yihahdo sifaadkaa qayba ah oo inoo iman doona ifaadku qayba weeyi haddaba qayb daatiyaad la yidhaha baa jira qaybtaa sifaadka daatiyaadka la yidhaahdo ee shayga xaqiiqadiisu ay ka abuuranto ay ka rakibanto oo dhan waa in la sheego bikhilaafi rasmiyi kii rasmiga ahaa isaga de waxaaso dhan shardi maaha isaga calaamada in la sheego waxaan ku soocmayo iyuunbaa shardi marka kaa labaad waa ka ugu nafciga badan kan saddexaadna waa ka waxa weeye ugu daqiiqsan laakiin isaga dee gaaritaankiisaaba adag saynu sheegi doonno oo tacriifaadka inta badan aynu kutubta ku aragnaa waa kaa dhexe ee calaamadaha samaynaya waana naafico de qofkii wuu ku intifaacayaayo wixii iyo waxyaalihii kale wuu kala soocaya caqliguna markuu shaygii arko isagaa la bixi doona ifaadkii daatiyaadka walow yaan weerba la helin miaalu alika law iil hadii la hahdo mal ayawaan xayawaan waa maxay faqaala u yihahdo jismun xasaasu marka an yashtamil calaa jamiici daatiyaati shay bu ina yidhi dhammaantood daatiyaadka sifaadka daatiyaadka la ihahdo dhammaantood waa inuu koobsado markaasu ad xaqiiqiya noqonaya tiibuu tusaalaynayaao law qiila hadii la hahdo mal xayawaan xayawaanku waa maay xayawaan muxuu yahay oo xaqiiqadiisu maxay tahay waaad ohanay faqaalad jawaabtii ay noqotay bu hi jismu xasaasun waxaa xayawaan la odhanaya ama ereyga xayawaan xaqiiqada ay ka turjumaysaa horta waa wax jir ah sh horta jir leeyahay haddana waa inuu dareen leeyahay xayawaan saasay ka dhiganta xaqiiqada ay tilmaamaysaa waa jir dareen leh faqad jaa wuxuu ninkani la yimid biwaصfin daatiyin jirhnimadu waa xaqiiqo waa hay daati yani waa shay xaqiiqada taabanayo waa shay sifa daatiya sidayno iman doonaa xasaasniyo dareen waxa wey inuu shaygan yahay shay dareen liina iyaduna waa la mid wa huwa kaafi waa u kugu filan yahay fi ljamci wlmanci wax aan xayawaan ahayn oo jismi xasaasi dee ma jiro xayawaan oo dhammina waa jismi xasaas dareenna waa leeyahay waana jir waa jir dareen leh kaasa xayawaan la odhanayaa buu yihi walaakinahu naaqisu haddii xaggii rasmiga aynu ah u baydhno mu dhamaystiran yaho waxa weeyaan wax soo gelaya oo aan xayawaankii ahayni ma jiro wax xayawaankii oo ka baxayaana ma jiro haddana maca daalika ninkii mantiqiga ah ee caqlaaniga ahaa ee caqliga aada uga shaqaysiinayay wuxuu odhanaya waa naaqis bal xaqu an yudaafa ila waa in lagu sii daro mutaxarikun biliraada maxaa yeeley sifo kaloo daatigaa dhiman oo xayawaannimo isla markiiba caqligu wuxuu garanaya waxaas wax dhaqaaqi kara inuu yahay oo caqligu ereyga xayawaan wuxuu ka dhadhansanayaa jirhnimo wuu dareensa wuu dhadhansanayaa dareenna wuu dhadhansanayaa xaraka iyo dhaqaaq weliba isaga xaggiisa ka timid ilan waxaan kala mobilka waa adiga dhaqaajinaya lakin de ma aha mutaxarik biliraada maaha wax kala dhaqaajinaya soo ma laakiin xayawaanku mutaxarik biliraada isagu rabitaankii inuu ku dhaqaaqo na caqligu wuu waxa weeye ereyga xayawaan wuu ka fahmaya faina kuna xaqiiqat xayawaan xaqiiqada ama waxa wey kunhiiyo xaqiiqa waa laba erey isku dhow uunbe yani waxa weeye xaqiiqada xayawaanka dhab ahaanteeda yudrikuhu caqlu caqligu wuxuu ku haleelayaa bimajmuuci amrayn haddaad alumuur alaau jismi ku dartana waa caadi amrayku sheegayso imka waa xisigii iyo iyo labadaas oo isu tegey oo de jismina waxa weeyaan laga maarmaan ay u tahay ayuu aya ayuu caqligii uu ka samaynaya xayawaanka fa ama almurtasimu aalibu litamyiizi kii isagu doonaya in loo calaamadiyo oo wixii kale looga sooco fayaktafi biاlxasaas wain lam yuqal inahu jismun ayda xataa jismiga isaga uma baahna buu yihi alxasaasu alxayawaan waa maxay alxasaasu waa wixii dareen leh wixii aan dareen lahayn marka xayawanka marka isaga waa ugu filan tahay marka wuu eegaya un isagu isagu xaqiiqa ma yaqaana ninkani marka laakiin calaamad buu wata wax kasta wuu eegaya hadduu arkay isagoo dhaqaaqaya wax dareemaya wuxuu leeyay waa xayawaan wixii u arkay isagoon waxba dareemayna muxuu odhanaya xayawaan maaha calaamadaasuu wataa isagu laakiin kan kale isagu de waxa weeye xaqiiqada isagoo aan xayawaanba arkayni isagoo afraadda dankama le afraaddaba danka ma wuxuu doonayaa waxaan xaqiiqadan inay qalbiga ku sugnaato isagoon markaa xayawaankii aragba xayawaan wuxuu yahay wuu garanaya marka idan qaanuunka koobaad khulaasadiisu waxa weeye waa inaad garato xadku anwaacda uu leeyahay kaa markaa lafdi ereyga lagu sharaxayo lafdi lamida lagu sharaxayo kaasi waxba xad looma isticmaalo eh, haddii la isticmaalna alxad lafdiyu baa la odhan ka labaad waa xadkii rasmiga ah waa in shaygii calaamad loo sameeyo uu kaga socmo waxyaalihii kale alxad rasmi baa la yihahdaa ama alrasmu baa la yidhaahdaa isaga laftiisu markaa de waxa weeye maa huwadii markii shaygii maa huwa lagu yidhahdo waad ku jawaabi kartaa laakiin xaqiiq ahaan dee calaamadihii unbaad usamaysay maa huwada jawaabteedii rasmiga ahayd maad bixin baa laleeyay ka saddexaadna waa xadka xaqiiqiga ah ee qolyaha manaadiqadu ay markaa waxa weeye sheegaanoo waa waxaan caqligu uu markuu wixii arko waa faras odhanayo waa ay waa dacaw waa daayeer caqligu qaaciduu wata oo waxaanuu markaa sidaa u odhanaya marka inaad qaacidada tacbiir aad keento ereygii ka turjumayey weeyaan bay leeyihin xadka xaqiiqiga ah. waana arrin aada u adag alqanuun athani qaanuunka labaad macrifatu aqsaami sifaat alashyaa waxaad u baahan tahay oo kale in aad kala garato sifaadka ay ashyaadu leedahay qaybaha ay leeyihiin tilmaamaha iyo sifaadka wax waliba kusifaysan yahay way qaybsamaa inagii daatiyaad soo sheegayna haddaba sifaadka daatiyaadka iyo kuwaan daatiyaadka ahay inaad garataa iyaduna waa muhiim wuxuu yihi ina alxaadda ynbagii annabaa qoran inabaa laga dhigaya ina alxaadda qofkan xadka samaynaya ynbagii waxaa laga maarmaana an yakuuna basiira inuu aqoon u leeyahay biاlfarqi bayna الصifaat الذatiya wاllaazima wاlcaradiya saddex bay u kala baxaan الصifaat الذatiya wالصifaat الlaazima wالصifaat alcaradiya saddexdaasay صifaatkii shay kasta sifaatkiisu saddexdaasay u qaybsamayaan markaa waa inaad kala garato saddexdii deetana aad ogaato markaa keed isticmaalaysa xadkii xaqiiqiga ahaa maxaa loo isticmaali xadkii rasmiga ahaana maxaa loo isticmaali maxaanse lama isticmaali karin ama صifatu daatiya صifada daatigaii fahiya kulu daakhilin fii maahiyati shay hayga xaqiiqadiisa xaqiiqati shayga xaqiiqadiisa iyo laf ahaantiisa waxa ku jira weeyaane la-aantii aanu shaygani shaygaa noqonayn waxa aanu haddii la waayo aygu ay noqonayn oonu insaanku insaan noqonayn oo aan bisadu bisad noqonayn haddii sifada la waayo hayga haygii aanu bisad noqonayn haddii la waayo waxaasi sifa daatiya la odhanaya oo laa yutasawaru aan la sawiran karinba fahmulmacnaa macnihii in la suuraysto duuna fahmi ilaa iyo isaga la fahmo wadalika ka lowniyati lisawaad sida madow markaad madow markaad maqasho isla markiiba caqligu midab buu fahmiyey in waxani midab yahay markaa midabnimadu sawaadka laftay kaga jirtaayo kama maarmi karo ma samaysmayo wax sawaad la yidhahdaa ma jira haddaan lown lahayn madow markaad sheegto qasab waxa ah waxaas inuu yahay midab lakiin haddaad tirahda mayane madow aan midab ahayn baan ka sheekaynaya caqligu maba suuraysan karo maskaxdu waxay fahmi karta ma aha wاljismiya lilfarasi wالshajar faras markaad sheegto dee wax jira baad sheegtay geed markaad sheegto jir baad sheegtay yani shay jir wil markaa jismiyadaasi waa sifo daatiyaho shaygii wujuudkiisii iyo tasawurkiisii aanay suuragal ahayn haddaan la haynin faina man fahima shajara faqad fahima jisma ad qofku ashajar u suuraysto xaqiiqa ahaan u suurayso dee jismi waa suuraystay jisman weliba maksuusa jir gaara oo dee si gaara u abuuran ayuu sawaranaya fatakunu اljismiyatu daakhilata fi dati shajariy jisminimadu markaa xaqiiqada shajariyada iyo geednimada de way ku jirtaa dukuula bihi qiwaamuha soo gelitaan jiritaanka shajariyaduba ay ku dul dhisantaha oo haddii iyada la waayo aanay soo jirayninba fi lwujuudi waalcaqli jiritaankii banaanka iyo suuraysigii caqliga labaduba shajariyadii jisminimadu dee waxa weeyaan daruuri bay u tahay oo banaankana ka heli maysid geed aan jidh lahayn oo aan de waxa wey wax la taaban kara ahayn caqligiina ma suuraysan karo low qudira cadamuhaa jisminimadaasi jisminimadaasi inaanay jirin haddii la qadaro labaala wujuud shajari geednimadiina way baailaysaa way baaba'aysaa yadu haddii laga soo qaado inaana jismiyadaasi jirin oo laydaba jismiyada ka dhex saar deetana geedkii suura suuragal maaha geedkii u baaba'ay wakada alfarasu walow qudira khuruujuhaa can idihni taasi marka aggii wujuudka waa saas tiraahdo geed bilaa ah keen dama keeni karaysi jirnimada ka saar geedki geedkii u baaba-ay walow qudira khuruujuha can idihni maskaxda u kaga siibis tiraahdo shajariyadan iyo geednimada jirhnimada ka saar haddaad istiraahdo maskaxaan uga siib haddaad istiraahdo labatala fahmu shajari walfarasi min adihni maskaxdii iyada lafteeduna ma suuraysan karta shajariy iyo farastoona way baaba-ayo suuradii meesha ka baxaysa wamaa yajri hada lmajraan meesha haddaba wadada noocaasa waxa mare qaabkaasa falaa budda min idraajihi fii xaddi shay xadku markuu xaqiiqiga yahay dee waa in la sheego oo las marka wixii aad tacriifinayso xadkiisii xaqiiqiga aha sheegayso waa in lasoo sheego faman yaxudu nabaata qofkii nabaat lagu dhahdo xadkiisa xaqiiqiga akeen yalzamu an yaquula waa inu ihahdo jismun waa daruuri naamin bu haddana sii dari laa maxaalata waa jir kobcaya haddana waxyaala kale kusi daraan laga maarmaan bay noqon wayusama hada qism qismiga waa lahadaba daatiyan ifa aati markaa ifaat daati waa erey ku soo mari doono kutubta usuulka aad marar badan ku arki doonto aifaat daatiya iyo waxyaala noocaasa iyagoo leh inkastoo isticmaalkanina uu jiro laakiin bal horta isticmaalka noocan iyo isilaaxa noocan sifaatka daatigaa inay taa ugala jeedaan waxaan xaqiiqada shaygu ay ka samaysan tahay ee haddii la waayo uu baaba'ayo ifa daatiya waa la yidhahda ifatu nafsina waa la yidhahda muqawimna waa la yidhahda saddexdaa magacba waa isku mid eh, waaas sifada ka noocaasa loo isticmaala wa ama laazima sifaadka laazimkii fahiya maa laa yufaariqu daata aydan waa sifaad kale oo aan shayga ka zuulayno had iyo jeer la jooga laakina fahma alxaqiiqati hase ahaatee xaqiiqada fahankeedu iyo walmaahiyati daatadii un xaqiiqadii une gayru mawquufin calayha kuma dul dhisno oo kuma tawaqufayo in iyada la fahmo ilaa iyo iyada la fahmo tan lama fahmi karo la odhan maayo ka wuquuci dhilli waa sida in hadh uu u dhacayo lishaksi lfarasi daatadii faraska inay hadh yeelanayso iyo wa nabaati nabaadkii iyo wa shajari geedkii cinda uluuci shamsi qoraxdii markay kusoo baxda faraskii soo hadh yeelan maayo may suuragalta inu hadh yeelan waaya iyadoon dhinacan kalena waba ka jirin mar walba waa inuu yeesho laakiin hadhkaasi de waa inuu har yeeshaa waa sifo laazima u ah mar kastoo iftiin dhinac lagaga qabto wax kastoo jismi ama jiri mar kastoo iftiin dhinac lagaga qabto inuu har yeeshaa waa waa lagama maarmaan hase ahaatee waxaas hase ha yeeshee waxaasi noqon maayo sifa daatiyo qofkii dee faraska waxaa loo sawiri karaao uu fahmi karaa isagoon harbaadu doona wakti aan harba jirin ama labada dhinacba iftiin kaga qabsan yahayo aan harba meeshaa ka muuqanin markii faraskii la tusto qofki u fahmay markaa sifadan in markii dhinac iftiin lagaga qabto uu shaygan har yeelanaya ah jismiga oo dhan ayay ka dhexaysaa jismiga oo dhan ayay ka dhexaysaa waana shay laazim aan marnaba aanu ka ka fursanaynin maca de waxa weeyaan ma aha صiفo daati o shayga fahamkiisa uu ku dul istaagayo faina hada laazimu laazim weeyi laa yanfak aanu marnaba waxa weeyaan ka baxsanayni lakina fahma اxaqiiqati غayru mawquufin عalayh xaqiiqada fahamkeedu صifada noocaasa uma kuma dul istaagayo uma baahno id ilghaafilu kii ka waxa weeya moogaaba ee aan maskaxdiisa aanay kuma soo dhicin can wuquuci الdili in shaygan uu har yeelanaya haddii iftiin lagu qabto waaas qofki aan maskadiisa kusoo dhicin yafhamu aras wanabaata iyadoon macnahaasi kugu soo dhicin haddana aras iyo markaa nabaat waad fahmaysa bal yafhamu aljism aladi huwa acamu minhu jismigii kaba sii caamsanaa aras iyo nabaat ayuu fahmayaa wain lam yaktur bibaalihi dalika yani markaa harkaasi aanu maskadiisa kuba soo dariin wakadalika kownu ardi makhluuqata dhulku inay makhluuq tahay may ka fursanaysaa mar ay ka badhnaanaysaa inay makhluuqa tahay miyay jirtaa dhulkii mar walba waa makhluuq waصfu laazimu lilardi laa yufaariquha walakina fahma alardi gayru mawqufin calaa fahmi kowniha makhluuqata dhulka in la fahmo oo xaqiiqada dhulka la gartaa kuma xidhna in la garto inay makhluuqa tahay de qaar baaba inkirsan hadii doonaan dhulku waa qadiima weligiiba wuu jiray marka ma dhulka may garan baynu ohanayna xaqiiqada dhulka may garan way garteen laakiin dee sifadiisaasay jaahil ka yihiin oo ay markaa ka maaragtay waxa weeye aanay garanin walakina fahm اarضi غayru mawquufin calى fahmi kwniha makhluuqata faqad yudriku xaqiiqaة اlarضi wالsamaai xaqiiqada dhulka iyo samada waxaa garan kara oo tasawiran kara man lam yudrik bacdu anahuma makhluuqataani qof aan weli qirinba oon ogaanin inay markaa makhluuq yihiin marka صifaatka waxaa la hahda صifaat laazima صifaat laazima a baa la yidhahda waa in bani aadamku laba lugood leeyahay oo kale maalan maaragtay er inuu qoslo bani aadamku le xayawaanka lama qoslayaan labada lugood qaar badan baa la wadaaga laakiin ifaadka laazimka ah, waynu arki doonaa ifaadka laazimka ah, waxay usi kala baxayaa wax ajnaasi ay isla wadaagto ama anwaaci ay isla wadaagto iyo waxaana isla wadaagin wayusama hada lqism qismigan waxaa la laaziman wa taabican wa caradan laaziman laazim baa la yidhahdaa taabic waa la yidhahdaa carad laazimana waa la yidhaahdaa ama alcaradiyatu ta saddexaad aصifaat اlcaradiya fahiya maa laysa min daruuratihi waa wixii aan markaa ahayn aanay qasab ahayn an yulaazima inuu shaygan laazimo bal yutasawaru mufaaraqatuhu waxaa la suuraysan karaa in markaa waxa weeyaan ka faaruqo imaa sariican si deg degaba inuu markaa shayga uga marhnaadaa dhici karta ka xumrat اlkhajar qofkii markuu khajilo u casaadaabaa wejigiisu lakiin casaankaasi wax badan ma sii jire dee markaaba wuu uu baabaa marka casaankaasi waa sifo uu qofkii dee yeeshay markan u khajilay laakiin waa sifo mufaariqa baynu leenahayoo aan de laazim ahayn daatina maba aha aw baian inuu wakti qaataana way dhici kartaa zuulitaankiisu ka sikari ifli ilmuhu sowma yara yaraantu waa sifo uu ku sifaysan yahay sifadaasi daatina ma laazimna ma oo de waxa weey waa wax zuulayaba laakiin waktiga ubaahanta oo de wuu weynaan doonaa wakti buu laakiin uu u baahan yahay haddaba sifaatku waa saddexdaa qaybood tacriifaadka waxaa la isticmaalaa asifaat adaatiya waa inaga soo sheegnayoo tacriifka xaqiiqa waa loo isticmaali asifa laazimana waxaa loo isticmaali rasmiyaadki lakin iyada lafteedu shuruud bay haddana sii leedahay ama asifa almufaariqa iyada marnaba lama ogolo inaad isticmaashi oo insankii markaa tariifinaysid waa waxa labada lugoodle haddaad tidhahd waxba iska dhici karta ilahi mid saddex lugoodle maarata waxa weeyaan keeno dhasho qof saddex lugoodle ma afar lugood liba inuu dhasho marka waxa weeyaan socdo deetana markaa qofkii aad u dhiibta ku tiri wa kaa labada lugoodle aynkaasa de waa kana insaan maaha soo ma ee afar lugood buu leeyahay marka iska ilaali sifaadka caradiga ah laga yaabo inay marar fara badan ama inta badan ay la helo lakin waktiyada qaarkood ama caqliga uu suuraysan karo inay markaa waxa weeyaan shaygii uu ka maran yahay ama eh, wujuudkiiba laga heli karayo haddaba hazali waad arkaysa saddex buu noogu qeybiya ifaat اdaatiya waifaat alaazima waifaat alcarabiya kutubta maniqa ee eh, maaratay imka la diraasiyey badankoodu ifaatka labay ka dhigayaan ifa daatiya iyo ifa carabiya oo tan laazimada carabkii gelinaya daatiyaad iyo caradiyaad deetana caradiyaadkii bay laba u kala qaybinayaanoo laazim iyo caradun laazim iyo caradun hayru laazim marka waa agga isilaaxuune basma leh lakin sidaa ula sug ahamiyat lfarqi bayna alawali wathani muhimadda ay leedahay in la kala saaro sifada daatigaa iyo sifada laazimadaa wa min mahaaraati alaqaaliidi buu yihi meelaha khaladaadku ay ka dhacaan ka kacaan waxaa kamid ah alkaiirati ee badan iltibaasu laazimi bidaatiyi in shaygii sifadii laazimka ahayd sifadii daatiga adaa iskaga ku khaldanto fainahumaa mushtarikaani fii cadami lmufaaraqa inaanay qof w waawen aanay ka suulaynin iyay wadaagaan labadaas wlfarqu baynahumaa biamrayni laba arrin baa lagu kala saari axaduhumaa imkaanu tasawuri mufaaraqati laazimi dihniya maskax ahaan baad u suuraysan kartaa kan laazimka ihi inuu markaa waxa weeyaan shaygii uu ka marhnaado bikhilaafiyadaas ma suuraysan kartid hadda tukaha tukuhu had iyo jeer muxuu midabkiisu waa noocma waa madow soo ma madowgaasi tuka cad lama adag caalamkana kama jira kownka kama jiro tuka cadibaal laakiin maskax ahaan ma suuraysan karta tuka cad daba suuraysan karaysa idan sawaadkan huraabku ma صifa daatiyaba mise waa صifa laazima baynu odhanayna waa صifa laazima laysa صifatan daatiya hadduu daati ahaan lahaa maad sawiran karteen isagoo ka maran haddaynu kaba soo qaadno kownka inaanay ka dhici karin qof bani aadam afar lugood leh ama saddex lugood leh lakin maskaxda baanad ka sawiran karin ha marka waxay noqonaysaa صifa laazimay noqonaysaa aan ahayn lakin daati bani aadam wax bani aadama oo miyaad suuraysan karaysa aan xayawaan ahayn noole ahayn wax bani aadama oo aan noole ahayn miyaad suuraysan karaysa ma suuraysan karaysa idan noolanimadu bani aadamka waxay ka tahay sifo daati sifo daatiya laakiin inuu laba lugood leeyahay sifo daatiya maaha tuke aan xayawaan ahayn ama aan shimbir ahayn miyaad sawiran karaysa waa tuke laakiin shimbir ma aha ma suuragal habaad leeda haddii shimbirnimadii baaba'do tukanimadiina baaba'da laakiin tuke aan madoobeyn waad sawiran karaysa markaa saasaad ku kala saari karaysaa sifada daatigaa iyo iyo sifada laazimkaa waani calaamada labaad ee lagu kala garanaya ba imkaanu fahmi xaqiiqati shay inay suuragal tahay shayga xaqiiqadiisa in la fahmo maca alghaflati can ilaazimi iyada oo shaygan laasimkaa ah la moogyahay oo lalaba soconba qofkii indhaha laah markaa tukaha u sharxda adoon midabkiisiiba u sheegin waa shimbir noocaas oo saasoo saasoo aad tiraahdo wuu suuraysan karaya wuu suuraysan karaya walow yaanad midabki u sheeginba midabkee walaa yumkinu dalika fi daati lakin haddaanad inuu shimbir yahayba u sheegin suuraddu tukaha ka haystaa maxay noqon kartaa de wax aan jirin inuu waxaan shimbir yahayba haddaanad sheegin wax alla wax sawiru ka haysto oo xaqiiqadiisii calaaqa la lihi ma jirayso laakiin markaad u sheegto inuu waxaan xayawaan yahay waliba shimbir yahay shimbiraha ka tirsan yahay wuxuu u yar baahan yahay iminka xaqaaqidiisii wax fiican buu ka haystaa waxyaala kalaad ugu sii dartana wuu u baahan yahay taqsiim daatiy sifaadkii daatiga ahaa ayaa iyaga laftoodii la qaybinaya meelaha darsigeena koowaad halkaa inu ku ekaadaa fiican wsala allah waslm ala nabiyina maxamed allah